nimankaan dhaar uma daahayaan muslimiin ma ahan bay dhaheen bisee la yeela iyagina dhaartii waa ka baqeen keyrkoodna waa dhaarana oo dhaartiisii kuma qancayaan sidee la yeela marka nebigu marka wuxuu yidhi fawadaahu rasuululah sal slam nebiga ayaa diyadii bixiyey min cindihi buu ka bixiyey agtiisa fabacasa ilayhi miata naaqatin boqol halaada usoo diray marka boqolkan halaad ordaha qaat qaala sahlun wuxuu yihi falaqad xaqiiqe ahe ya xataa udkilat calayhim annaara falaqad fawallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqo ahe eh. falawallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqo ahe eh. rakabatnii waxaa iharaatisa minhaa xaal ay kamid tahay halahaasi naaqatun hal ayaa iharaatisa xamraa oo gudbiya yani sidoo kasta uhub sheega boqolkii nebiga soo diray mid kamida yaa haraagtisay leeyiqisada aad baaay in xasuusta tilmaama muttafaqun caleyh xadiidkan dhowr xugunaa laga qaadana xugunka koowaad waxay tahay xukmu lqasaama haddii sidaanoo kale ay dhacdo qolada markaas dacwada sheeganaysa inay markaa iyagu bixiyaan inay dhaartaan say u dhaaranayaan konton dhaar kontonka dhaar waxay u dhaaran karaan konton qofood oo kamida inay hal mar dhaartaan amaba in hal nin oo iyaga markaas uu macquulsano u waxgaradsan konton jeer inuu dhaarto labadaba culummadu waa suurtagalay dhahaan ayb hadday marka ayagu yeelaan sidaas diyadii bay marka yeelanayan soo ma garan qoladii markaas lagu eed sheegtay diyadii waa inay dhiibaan markaas dhaarta meel cidlaa ma dhacayso ayagu culamada qaara waxay leeyihin maya qasaamo dhiig laguma mutay leeyihin laakiin dhiig waa lagu mutaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam muxuu u yidhi sidaan watastaxiquuna dama saaxibikum muxuu u yihi haddaan dhiig lagu mudanayni xadiik baa la raacin dadka waaweyn la hormariyo xadiika waa laga qaadanaa xagga hadalka kitaabahaas waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaa dhaartu inay usoo wareegeyso mudaca caleyhi haddii uu ka baqo kii wax sheeganayo dacwada qaba qaacidada guud ee marka qadaha wuxuu ahaa inuu dhaarto qaacidada guud ee qadaha yaa dhaaran jireen mudacaa calayhim low yucda annaasu bidacwaahum ladacaa rijaalu dimaa qawmin amwaalahum lakin ilbayinatu cala lmudaci walyamiin calaa man ankar yamiinka waxaa laga rabay ninka inkiraayo ma ogtaha masaladan kasaamada waa ka baxsantaha marka kan dacwoonaya marka laga rabaa inuu la imaado dhaarta hadduu la imaan waayna kan kale igudbay marka wacan rajulin min alansaari ina ansaarta kamida alla kuwa in lows jira wacan rajuli min alansaari ana rasuul lahi sala lahu alay ali wasalam rasuulka aqara alqasaamata qasaamadii ayuu sugay calaa maa kaanat caleyhi siday ahayd fi ljaahiliyati jaahiliyadu siday ahayd qasaamada marka xugun jaahiliyada jiri jira waa la daayay islaamkaas waqadaa bihaa rasuululahi rasuulkan waa ku kala xugmiyey bayna naasin dad min alansaari ansaarta kamid fii qatiilin fii shani qatiilin mid laga dilay iddacuuhu ay ku sheegteen cala lyahuudi ay ku sheegteen rawaahu muslimun aa qisadan laftirkeeda baabu qitaali ahli bai ahlu bayiga dagaalkooda iy ubaabyahay ay baabu bayaani axkaami qitaali ahli lbagi ahlu bayiga dagaalkooda axkaamta kusoo aroortay cadaynteedaba u baabyahay ayb ahlu bayiga waa laba nooc ahlu bayiga culamadu waxay dhahan waa laba nooc buqaadu waa laba nooc buqaad iyagu marka mooriyaan ah oo bimacnaa waxaa weya tawiil diini ama wataan wax tawiila oo diin ama wataan keliya waxaa weeyaan waa mufsidiin dowladday ka horjeedaan waxayna uga horjeedaan mooryaannimo hab mooryaannimo oo inay wax qaribaan oo naagaha kubsadaan oo yani ay wax baabi'iyaan oo dadka xoolihiisa dhacaan iyo inbay ay u jiraan ayb waa daalibu dunyan bilfusuuq adduunyay waxay ku raadinayaan faasiqnimo iyo mooryaannimo kuwaas marka waa nooc kamida eh, buqaada kamida nooca labaadna waxaa weyaan oo buqaada kamida dad iyagu tawiilay haystaan tawiil diin ah tawiil diini ah yay haystaan saasay marka uga hor imaanayaan xukuumadda jirta oo waxay leeyihin marka xukuumaddi baa cadaaladii inay ka tagtay laga yaabaa xoogaa jawr bay arkeen ama waxaa laga yaabaa inay isleeyihin xaakimkan waa kufriyey xaqiiqatanna ma kufriyo ayagu say doontaba ha ahaadaane ama ha qaldanaadaane ama waxay doonaane tawiil diin ay ku dariraayan ma garani wacalaa dalikana imaamay samay samaysteen marka tawiil diinay wataan nin madaxana waa samaysteen oo ay rabaan inay ninkan uga qaadaan jagadii uga qaadaan kuwaas marka waa khawaarijta iyo dadka lamidka ayaa noocaas ah sooma kasin labadaa qolaba qolada koowaadda iyadu in lala diriro marka oo fasaadkooda la zuuliyo waxaa weeyaan kitaabka sunada iyo ijmaaca tusaya xadiidkana waa noo keeni doonaa sheekha haddaan la yeelin sidaasna hadda waxaa weyan adduunkii iyo nabadgelyada ummadda khalqiga ku noqonay aayada kalena marka in daafatani min almuminiina iktatalu qoladan marka iyagu eh, hore waxaa weyan waa lala diriraa ilaa ay usoo laabtaan daacada ilaa ay uga soo laabtaan ayb wax khilaafana kama joogo allaahuma haddii in lala diriraa ay ka dhalanayso mafaasid tiro badan oo muxaqaq ah yani dadka culumada ama ahlulxalli walcaqdiga ay u caddahay mafaasid ka tiro badan inay dhalanayso oo imaan karto iyo dad badan inay islaynayaan dartood ilaa xaalad noocaas oo kale inay timaado cinda idin marka waa laga jooga ibnlmunaasif alqurdubi saasuu leeyahy kitaabkiisa la yidhaha alinjaad fi axkaami aljihaad waana kitaab laba mujalado matbuuca axkaamtan dhan oo aada uga hadlaa baqyiga iyo qitaalu ahli ridda iyo waxaaso dhan buu ka hadlaa ayb marka qoladan hadduu dagaalkoodu keenayo fasaad ka badankooda waxaa weyaan munkar laguma radiyo munkarka weyn munkar laguma joojiyo munkarka weyn soma garan ayb markaas qofku intuu samayn karo unbuu samaynaya ya ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum laa yadurukum man dalla idaa htadaytum un baa marka ay noqonaysa xaalka ayb shareecadu waxay la timid waxa qitaalkan iyo loo jideynaa wuxuu yahay in dilkii lagu soo yareeyo hadduu dilkii ku badanayo laa yushraco la jidayn maayotaana marka maslaxadii mafsadada daa'iman iman abadan waa in laga fiiriyo diinka iyo dabcan adduunyada dadka fasaadaysa in la fiiriyo nufuusta iyo dimaada iyo in aada loo fiiriyo oo dad yani masaalixda mafaasida idraaki karo inay ka hadlaan maaha nin walbaa say ula muuqato eh, inay waxaa tahay inay mafsado noqaan maslaxa noqonaysa ma aha kitaabka aada uga hadlaana waxaa weeyaan kitaabka la irahdo alqawaacid suqra cizudiin ibn cabdisalaam ou qoray suldaan culamaa kaasaa marka masaalixda iyo mafaasidda aada u daraasiyey qolada labaad marka ee iyagu tawiil diini a ah wadato imaamku waa inuu dad u dira ninka muslimiinta markaa xukumo qoladaa waa inuu dad lasoo xaajoodo inuu u dira hadday sheegtaan khaladaad imaamka ou leeyahay oo diini ah waa inuu imaamka khaladaadkaas ka tago iska daayo hadday khaladaad diiniga sax la imaan waayaanna waxaa wey war daacada soo galaa lale waa loo nasaxeyn hadday soo galaan khayr haddaynan soo gelin see la yeela hadday wax dilaan hadday iyagu markaa jariimo dil ah ay la imaadaan waa lagu bilaaba soo ma garani haddaysan la imaanin laakiin iyagu ayna wax dilin ma la taabanayo waa dariiqadii cali bn abi aalib radia allahu canhu khawaarijta oo kula dirin meeshaan la yidhaha ay isku aruursadeen ma taabanin cali ilaa ay ka dileen cabdullahi ibnu khabaab ibn larab markay dileen saxaabigaas ayuu weerarka ku qaaday waana sida imaamu shaafici oo qabo waana sida ugu fiican soo ma garani waa in wax loo sheego shubuhaadkooda la zuuliyo imaamka haddii qalad dhinaciisa ka socdo u ka laabto ayb waxyaabahaas haddii marka intaa inta la maray iyagu aysan usoo jeedin oy wax fasaadiyaan markaas ay baqyi la yimaadaan oo ay qitaal bilaabaan marka waxa weya waa lala diriraya markaas waa lala dagaalamaya waa lala diriraya ayb marka waxyaabahaas oo dhan qoladan marka dambe saasay leedahay ibnu cabaasuu mar u diray cali radia allahu canhu khawaarijta aadba marka saas ku ahaa dabcan waana inay ka baxaan waa inay ka baxaan eh, waxaa shardi ah qabdat limaam inay banaanka ka yihiin amaa de ninku hadduu magaalada ku dhex nool yahay oo dawladdu ay ka talinayso hadduu ku nool yahay kaasoo kale laitaalkiisa lama jideeyo sababta waa lasoo qaban karaa kaas dhulka dadka khawaarijta ee lala dirira buqaada ah waa inay intay is aruursadaan banaanka u baxaan ama meel banaanka ay u baxaan magaalay qabsadeen tuulay degeen halkaasaa lagu weeraraa loo aadayo laakiin ninkii waa waa buqaad magaaladay ku dhex jiraan marka oo midba geesoo beledka ka degan yahay saad weerar ugu qaadaa macquul ma aha markaas waa lasoo qabqabana allaa yakuuna taxta qabdati limaam inaysan ahaanin dad shawkalena waa inay yihiin shawka macaan loo jeeda dad xoogla inay yihiin quwal waaxid aan quwo lahayn oo markii la raba lasoo qabsan karo lama dhihi karo waa ahlulbaqyi aan la dirirma garan kaas marka waxaa weya labadaas nooc labada noocna sidaasay kala tahay ayb baqyi kastaa marka halkaan marka qaacido muhiima weyan baqyi kasto ee dhaco macnaheedu maxaa in lala diriro baqyi kasto gardarsi hadduu imaado baqyi uu yimaado koox oo yani koox buqaada kownuhaa ay baqyi samaysay bimujarad kownahaa ay baqyi samaysay miyaa lagula diriraa marka oo dagaal lagu bilaabi karaa maya sababto ilaahay dagaalka ibtidaanba ma farin kooba halala diriiro ma dhihin ee waxa uu yihi markay laba koox oo muslimiina diriirto horta waa inay dagaal ou dhaco labaa dar waa in islaax la sameeyo oo heshiisiin inay timaado islaax marka soo ku imaan karaa hadday laba koox ahaayeen in heshiis loogu yeero hadday tahay imaam iyo buqaad iska soo horjeedana laba kooxoo yani diriirsan oo imaamkii iyo koox iyadoo gees uga baxday dhaacada imaamkana waa in iyaga loogu tago in lawana islaax loogu tago la hagaajiyo oo la yiraahdo war maxaa tabanaysaan sharcigii loo bandhigo kadib sidaas islaaxu kaas markii intaa la sameeyo kadib yaa dagaalka la jideeyaa ogow soma garan marka kadib yo dagaalku imaanaya sheikhulislaam ibnu taymiya lidaalika wuxuu yidhi dagaalkii cali iyo mucaawiya dhex maray inkastoo cali oo u dhawaayo xaqa haddana dagaal fidna u ahaa baa l sababta loo yiri waa maxay sababta sidaa loo dhahay waa maxay islaaxi baa maqnaay maxaa yeele dagaalku wau dhacay laakin islaaxa ayaa ka dambeeyey dagaalka islaaxa islaaxa dambeeyey laakiin haddii islaax uu dhici lahaa islaaxaas hadday qola diidi lahayd markaas kadib u dagaalku wuxuu noqon lahay dagaal yani lays amro ama la suneeyo ayb dagaalkaasna inuunan ahayn dagaal markaas waajib ama sunno ahna waxa u daliilay nabni hada sayidun xadiiskii nabiga uu yiri wasayuslix llahu bihi bayna fiatayn cadiimatayn min almuslimiin marka marka lagu leeya dagaalkii cali waxaa u dhex maray wuxuu ahaa qitaal fidno maca dalika cali baana xaqa u dhawaayay say isu qabanee la dhihi karo waxay isu qabanaysaa dagaalka cali inuu diriro waa laga gardarnay sax oo xaqa asaga u dhawaa laakiin goormay ahayd inuu diriro waxay ahayd marka islaax la sameeya kadib inuu diriro soma garani liana aayaddaaba saas ah lidalika caaisha radiallahu canha waxay tiri ummadda aayadan kuma aysan dhaqmin tii dagaaladii markay socdeen aayadan waa lailoobay tir laguma dhaqmin wain daafatani min almuminiina iktataluu faasbixuu baynahumaa fain bagat ixdaahuma cala lukra faqatilu latii tabqi xataa tafia ilaa amri illah maxaa laakin ka horeeya faqatilu maxaa ka horeeya faasbixuu baynahuma baa ka horeeya islaax maa dhacay marka ma dhicin islaax wuxuu yimid marka islaaxa dhacay waaba heshiiyeen baa dabadeed raaco garata maaha marka waxaasoo dhan marka in la fahmay ubaahan tahay fiqiga arrimahaas dhan in la fahmo kitaabka marka minhaaj sunaha juska afraad ayuu aada arintaas ugu faahfaahiya marka qitaalku bagiga marka qitaal albagi labadaas nooc ayuu ku kala dhex jiraa in mooryaan lala diriraayo iyo mooryaan diineed mooryaan diineed waa khawaarijta dan si kale u dhahan mooryaan diineed sababta ah waxbay fasaadinayan can ibni cumara radia allahu canhuma qaal qaala rasul marka waxaa soo hara un qitaalu ahli ridda da murtada sida gaalka unbaa loola diriraasbaa dad ridoobay oo gooni u baxay oo dagaalamayo ay jiraan da abubakar sida ula diriroo kalea loola dirira nimankii musaylamat alkadaab sidii loola dirira shakina male kaasmaxaa yeelay waa xarbi murtad adana dagaal soo iclaamiyey qitaalka kale isaguna marka eh, eh, fidnada ah ee ka baxaayo eh, ama intaanan kaasba gelinba jihaadkuna marka muxuu noqona jihaad waxaa lagu idlaaqaa ljuhdi fii muqaatalati lkufaar tabarta iyo dhaaqada in lagu bixiyo gaalada la dirirkeeda kaas jihaad ma garan litakuna kalimatullahi hiya alculya marka kaas jihaadka gaalada lala diriraayo jihaada la iraayo kitaalu ahlilbagigan isaga muxuu noqona axkaamta jihaadka ma qaadanayo ma qaadanayo laba qowl baa ku jirta in dadka ehm, dadka buqaada la diriraayo ma waxaa laga cabirayaa sida shahiidka macrakatil ku dhintay oo kale laba qowl baa ku jirto qowl culamada wuxuu leeyahay saasoo kalea laga dhigaa oo nin gaalada diri dagaal la dagaalkeeda nin ku dhintay oo kale ayuu ahaanaya oo axkaamta shahiidka la marina qowlka kalena wuxuu leeyaha maya axkaamta shahiidka la marin maayo shahiidka waxa weya axkaamtiisa ee aan lagu tukanaynina sidiisa lagu duugaayo waa qofka xarbiga gaalada dhexdiga ku dhintay labadaas qowl baa taas masaladana ku jiro saailka isaga marka soo haray saailka wada ninkii gurigaaga kugu soo dhaco saailka see la yeela gurigaagii waa kusoo hujuumay maxaa kaaga banaan marka man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid man qutila duuna nafsihi fahuwa shahiid aman qutila duuna ahlihi fahuwa shahiid ahalkaaga mar walba difaaci maalka iyo nafta ma jirtaa mararna aan la difaacaynin qofku isdiidaa ma jirtaa way jiri kartaa marar noocaas oo kale waa goorma haddii difaacaaga naftaada aada difaacdo hadduu ka dhalanayo fasaad ka tiro badan eh, inaad adigu markaas markaa adigu aad inaad isdifaacdo iyo inaadan isdifaacin marka uu fasaadku badan yahay inaad markaad isdifaacdo hadduu fasaadku badanayo oo fitan ay xasilayso markaad isdifaaci mayso naftaada waa dhiibaysa axaadiis badan baana kusoo aroortay arrintaas xadiidka abi daawuud ee abi dar radia allahu canhu uu yiri nabigu uu ku yiri abudar haddaad fitno soo gaarto kayfa anta idaa ariat idaa ariat ajaar idaa ariqat idaa agraqat dimaau axjaar zayt saasoo kale kama qaad haddii eh, dhiigu hadduu maasheeyo meesha marka xarada madiino say yeeleysaa adig maa qaar allahu li rasuul alla rasuul say ii dooraan markaasuu yii eh, ilzam biman anta minhu dadka aad kamid tahay gurigaaga joog gurigaaga laazim markaasuu yii eh, waran yi haduu qof iisoo galo guriga iigu soo galo saas iisoo qaato afalaa adacu sayfi calaa caatiqi <coughs> anigana seefteeda so intaan tunka saartay ninkii iskama celinayo markaasuu nabiga caleyhi salaatu salaam wuxuu yidhi in shucaaca sayfi seefta birbiriqeeda iyo dhaldhalaalkeeda hadaad ka cabsato fa alqi calaa wajhika sawb wejigaaga mara saar mara ku da riwaayo kale wuxuu yii kun cabdallahi almaqtuul adoonka alle la dilaayo noqo ay waxa dilin kun ka khayr ibni aadam labadii aadam dhale kii khayr ka badnaay noqo kaas muxuu yiri isaga marka waa isdhiibwatlu calayhim naba abnay aadama bilxaqi id qarabaa qurbaan ilaa akhir aaya axaadiistaas marka goormaa lagu xambaara waa nafta iyo maalka orta waxaana axaadiistaas ay imaanaysaa mar kasta oo la ogaado isdifaacaaga adiga iyo isdifaac la aantaada hadday sharta ku yaraanayso isdifaac la-aantaada markaas axaadiistan lagu dhaqma haddaad laakiin aada isdifaacdo fasaadkiina intii u kasii tiro badanayo axaadiistan baa markaas lagu dhaqma masaalixdii mafaasid baa laakiin haddii mar walba hadii la yiraa awdaacan unbay ku xiran tahay qof walbaana waa garan karaa awdaacan sida ay tahay awdaacan sida ay tahay qofla waa garan karaa hadda awdaacda hadda anaga dalkeena aan ku jirno kale hadii inta laga istaago la yiraa qof isdifaaci karaa malaha tuugada maxay sameynay iyo maryaanta gurya intay soo galaan amwaasha in dadka iska daldalan hadda ummadda maxay uga joogaan cabsigay uga joogaan smasaajida iyo waxyaabaha yaalo dhan saacadaha iyo iyo geedaha eh, roogaga yaalaa duuga lahay iskoolada alaabta taalo dhan waa qaada lahay macaahidda wax yaalo waa dalda hadday og yihiin in fara faraha saas ilooga laadanayo hadday og yihiin amwaashan sharikada ayaa la daldala marka mar walba ma aha xadiikaas in laga dhiga marka xadiidkan in la camimo oo xaalad walba laga dhiga fiqi saxiixa ma aha haddaad camimto xadiidkan man qutila duuna maalihi fahuwa shahid goorma lagu dhaqmaa isaga marka waa in kana mar lagu dhaqmo kana mar lagu dhaqmo dad marka waxaan aragn anagu xadiidkaas dadka u sheegaayo waktigaan ilaa ilaa kuwaas in lagu dhaqmo waayo maca daalika ayagoo haddana qoryo laga daba wataad arkaysaa oo xaalad qaar la ilaalinaaymaaa qaadma iska dhigti naftaada dhiibti waaa rooc lagu dhamaa loo fadwoonaayo qofka waxaa fiican yani waxyaabaha qofku intay awoodiisata inuu kala yimaado weliba hadii ay tahay ma xukunka hadii uu yahay maba qof isdifaaci karaa ma leh hadaba adiguna aada isdifaacin marka iska daysaa wixii ku dilaan aada aragtid wixii adiga inta ku qaado gaal kuu dhiibaana aada aragtid waa kaataas marka in saailku waa kasfawgis qitaal fitna soo haray maxaa la dhahaa qitaal waa dagaal kasta oo waxaa weya xaqiisa iyo baatilkiisa aan la kala aqoon ama adiga adaan kala aqoonin ama adaan kala aqoonin ama culimadiiba xaqiisi iyo baatilkiisii ma aynan kala cadeynin masalan dagaal kastoo marka xafiis iyo baailkiis ishkaal ku jiro bayn almuslimiinna ka dhex jiro waa dagaal fidnooda mulki iyo dadku markay u wada diranayo nin walbaa boqortooye madaxtinimo iyo maal iyo ou raadsanayona dagaalku dagaal fidnooda naam aqwaasha culama kala soo koon dagaal kastoon ku dhisnayn ictiqaad iyo qasad aan ku dhisnaynna dagaal fidnooda sooma garan dagaalkii qasad ictiqaad ku dhisanna dagaal fidno ma haddii dagaalku ictiqaad ku dhisan yahay nina muwaalaat muwaalatan lilkufaar u dhirira qasadkiis waa cadi waana ictiqaad sooma y qof kalena wuxuu ku diriraya waxaa weyaan marka inaan qof muslima gaal laga gedin ay kaasuu ku dirira qofka islaamka ah naftiisa iyo dhiiggiisa iyo maalkiisa iyo sharaftiisa inuu nabad u helo uu gaal kaga nabad galo de ictiqaad baa loo dirira marka qolo walbaa ictiqaad bay wadataa kaasoo kale marka dagaal fidno lama dhihi karo sheekhulislaam ibnu taymiya minhaaj sunnahana wuxuu ku tilmaama dagaalka jaahiliga waxa weyaan buu yii sida kuwa aan ictiqaad iyo qasad aan ku dhisnan qasad saxaaxana male ictiqaadna kuma dhisna haddaba wuxuu dib ka keena marka shayga xaqa ah yani halna waxaa weyaan waa jeclaala dadku inay fahmaan shayga xaqa ah haddii uu qof ama kooxi si qaldan ay u isticmaasho ama ay u samayso shaygii xaqdarro ku noqon maayo taas in la fahmo war gaalo eh, eh, muslimiin gaalo laga gedaya ka hortegayna ayb nin mubdila iyo nin a ah labadaba waa ka qayb galay hadow kii mubdil ahaya si xun u istiqlaalay marka uga faaiideystay la dhihi maayo marka dagaalkiibaa baail aha la dhihi maayo marar badan arrintaasoo kale waa sheegay xaaweynaa dad xaj aado dad xajkii si xun uu samaynayo ama uga faaiideysanayo iyo dad eh, xaqii sidii ahaa u samaynayo adi waxaa ku quseeya marka taada wixii markay wanaag yihiinna wanaag u samay hadday wanaaga ka baxaanna faraha ka qaad inta laakiin wanaag meesha uu jiro qof inuu ku dadaalo waxa gadaal ka imaan doono hadday xumi tahayna xumaanta ka fogow hadday samaan noqotana dadka samaanta kula dhaqan so wax la fahma mahadhow dad inay sidii marka waxyaaba eydka eh, ama in laga dhigo yani waxaani siaan inay aan ogeyn ama saan ina dadkaasaa ku jira waxaasaa lagu dhex sameeyey qofkaas wuxuu ku samaysaa dembigeeda iskale adig kaa u dhaarna hadda haddii gaalaan lala diriro oo jihaad fii sabiililah saxiixa la qaado nin ou haniimada gooni xoogaa oo ah u xado ma waxaa laleeya jihaadkaas waa baail ma ninka xadan baa dembiga iskale taas marka ina mar walba qofka nusbacayney inay tahay taasna marka waxaa weyaan waa dagaalada noocaas oo kale marka waxay tahay ayb waana dhici kartaa marar badan waad arkaysaa yani in dad dad fiican iyo ictiqaadkeedu san yahay iyo dad yani la og yahay yani ictiqaad xumo ku dhex jiro mararka qaar yani iyagoo dad dad ka sii xun kuwaas ah ictiqaadka xun iyagoo lala dirirayo darteed in loola diriro waa jiri jirta oo andalusay ka dhacday qiso noocaas oo kale ah siyarka juska shan iyo tobnaadu ku keena imaamu dahabi ou leeyahay marka eh, eh, nimankii la dhihi jiray faadimiyiinta ama cubeydiyiinta eh, zanaadiqada ahay dadkay nafta u keeneen nin marka abu yaziid alkhaariji la dhihi jiraa ku baxay aadowna ula diriri jiray ninkaas nimankaas raggii culummada ahay rag kamida weliba fuqahadii waaweyneyd ayaa ninkaas lafta soo raacay markaasa waxaa la yidhi abu yaziid alkhaariji maan la aniga khawarijnimadiisa waa ogahay waxna igama gelin khaarijina ma ahy nimankaas keliya ubaan weerar ku ahay inta nimankaas oo la diriraayan waa diriran hadday ka dhamaatana khalaas habis waay hadalkaas ninkaa faqiiha u yiri laakiin ninkii abuyaziid alkhaariji muxuu sameeyey markau ogaaday nimankii marka faadimiinta in laga adkaaday ayuu marka iyagoo meel marka iy ciidankiisa tartiib usoo baxsaday culamadii iyo dadkii ahlu sunnada ahay isagoo inuu soo baxsaday ciidankiisi waa la kor yimid dad badanaa laga laaya dadka ahlusunada ah khawaarijta mar walba dhagar badan yihiin oo ayaga lagama aamin ah laftirkooda markaasu wuxuu yii eh, imaam zahabi qultu wuu yiri alcubaydiyuuna acdaa llahi warasuulihi wlkhawaariju acdaa lmuslimiin khawaarijta muslimiinta cadow ku yihiin cubaydiyiintana eh, alle rasuul cadow ku yihiin marka waxaa weya waqaacda dhacaysa qofka inuu eh, waxyaabihii marka dhici jiray fataawaadki culummadii hore inuu isha kuqabtaa la rabaa can ibni cumara radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalama man xamala calayna silaaxa ninkii hub noo qaata anaga falaysa minaa nagama mid ah muttafaqun calayhi ninkii muslimiinta inta dhinac uga baxo hub u qaato ee muslimiinta mutafaq alyh an abi hurayraa radi alahu anhu an nabiy sal lahu alayh ali wasalam qaal man kharaja can daacati daacada imaamka qofkii ka baxa wafaaraqa aljamacata jamacada faaruqo wamaata dhinto famiitatuhu famiitatun jahiliyatun famiitatun ayuu ku dhimanaa dhimasho jahiliyatun jahiliy <clears throat> ahrajah muslim muslim baa soo saaray ninkii daacada ka baxa daacada yaa daacat limaam imaamkaasna waa kee imaamka muslimiinta imaamka muslimiintana waa kee waa ninka ahlucalm alcaqdiga ay doorteen ama imaam ka horeeyey ou dhisay keenay meesha ama uu xoog ku qabsaday oo u jidadkii iyo wadooyinkii iyo dadkii iyo ammaan ka dhigay gacanta xukunkii u gacantiisa usoo galay saddexdaas laga wadaa muslimna ah taasaa marka imaamka laga hadlaya kaas hadduu gaal noqdo imaam noqona marka may imaamnimadiisa udhamaata dhaacana male gaal gaal daaco markaas waxaa kaloo iyadana marka aan daaco eh, aan lahayn de ninkii aan saddexdaas wed midna ku imaamin xoog male awood wax ku kala maamulo male kaas imaam ma aha amiirna ma aha bacdinaas marka waxyaabaa dadka qaar madax ay ka dhiganayaan ama madax ay ku tilmaamayaan ninka haduusa awood balayno meelu ka taliyaa jirin imaamkii raafidado kale lama raba shiicada waxay qabaan imaam oo muntadar ay yirahdaan imaam la sugto alimaam muntadar ay dhahaan alimaam muntadar marka diin dadka uma fadwoon ila imaamku laba muhimo dadka uqabtaa inuu yahay imaam diiniya markii masaaisha diiniga isku wareerta la weydiiye u jawaabo nafci baa lagu qabaa inuunan ahayno nin waxaa weyaan dhulkiid ka taliyo oo jidadkii ammaanka dhigaayo dadka u kala xaq soora ninaan labadaba lagu haysanin been waa amiirnimadii kii shiicado kale noqon umaradaas marka yaa kamida ma mataqaana dadkan soomaalidaad madaxtinimo isaga waashay waxaad arkaysaa marka madaxtinimo bay sheeganay wax talaa male awood gacan kuma haayaan sha kalahan qofku wax amiira ma ah midda labaad waxaa weyaan daam ahlxalol caqdi dooranin ama aan nin mutaqalib oo awood wax ku qasbay oona ahayn amiir ma aha ama aan eh, amiir ka horey aan soo dooran kuwaan ayaguna axzaabta iyo jamaacaadka ay jamaaco walba ay amiir samaysanayso wahmi waa isaga maxaa awood ma leh wax awooda ma leh cilmiga diintan dadka usheega hadii dadkaas culamaaba joogteen culumada imaan sheegayn culumada weydiinayn maxaa laga rabaa marka amiir aan awood lahayn isaguna waxma dhaamo kuwaas raafidada ma dhaamayo waan aaday wahaamtaas marka waa ku badan tahay bal waxaan arki jirnay dad umara ah oo jamaacaad amiir oo jamaaco waayo lagu leeyahay dawlada jirto ka dhudhuumanay asagibaa dhuumanaya bacd maraat amiirkii asaa xabsi ku jira de amiir xabsi ku jira keef amiirnimadis say u xadiidka isagoo dhahaayo in oo dadku ay laba hadday safrayso ama saddex amiir ha samaystaan de kaas waxaa waaye waa imro oo muaqata waa imro oo safar markii lagu jiray ku egtahay waxaana loogu talagalay inaanay dadka saddexdaas asay wada jirto sanadeed ah loogu talagalay amaa tan hadda anaga aan jamaacaadka ku aragno hal magaala waxaa ka jira shan amiir jamaaca hiblaayo amiir ninkaas ah jamaaca hiblaayana hebel u ah jamaaca hiblaayana hebel u ah bilahi calaykum islaamkuma wuxuu ogol yahay magaaladan muqdisho hal magaalo ah inay shan amiir ka jirta abadan islaamka waxaas ma maxaa yeelay marka qiyaas wuxuu u baahan yahay asal iyo farac iyo cilo iyo xugna u baahan yahay haddii aad tiri imratu safaran asal ka dhiganayo faracna waxaa u ah jamaacaadka jamaacadan inay amiir samaysato koox koox inta la noqda koox walba ay amiir samaysato taasaa farac e hadaa tiraa ciladii noo sheegaa lagu leeyahy maa galadan faracan asalka cilada ka dhexaysa sheeg wuxuu ku leey cilada waxay tahay dadka muslimiinta inay ishaystaan ayb waa sax imratu safar inay dadku ishaystaan xaasil oo dad toban oo safraayo nebigu ma dhihin laba amiir ha samaystaan maogta halay samaysanayaan arinkooda waa mid laakiin midaan adigu aad leedahay jamaacaadku waa tacadudi karaan konton jamaaco magaaladan ka dhisnaa karto way bannaan tahay kontan amiirna waa yeelanayaan aaw ciladi afar cil lagama bahlo ciladi cilada asalka waa ku jirta laakiin faraca lagu baxayo maxaa islaamku ma banaynayo adiga cali iyo faarax iyo jaamacan aada soo aruursatay keliya muslimiin ma aha meeshaan maa magaaladan muslimiinteedu waa badan tahay marka inaad tiraadid amiirkan wuxuu isku haynayaa toban qofood ama konton qof oo jamaacada ku jirto taas eh, maahan arad sharci a ah, ma soma garani marka masaladaas daliil dad badan oo waxaan arkay haddii la yiri safarkiiba amiira loo samaysto in muslimiinta amiir samey min baabi awlaaw saxw ata muslimiinta ha samaystaan hal magaalo konton amiiryaana loogu samayna taas islaamka ma ogola ilaan eh, naam akrajahu muslim qaarna waxay ku macnaynayaan famitatun jaahiliya waxay leeyihiin ninkii asagoon jamaaca ku jirin dhinto miita jaahiliya dhinta qaar hulaad ah saas dhahaataas waxaa weyan dadkaan marka eh, jamaacaad un banaankaas ku arkan soomaalidan kama jiraan dalkan xizbu taxriir niman la yihah noocaas axaadiidtani waxay u daliishanayaan xisbigooda inay ku biiraan ariib xadiidkan amiirkii muslimiinta ay ka hadlayan wacan umi salamata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalam qaala rasul sal slam taqtulu camaaran camaar waxaad dilayso alfiat lbaaqiyatu kooxda gardaran rawahu muslim xadiidkan waxaa daliishaday dadkii cali la jiray oo dhinaciis ka dirirayo xadiidkaanay daliishadeeno camaar waxaa dilayso alfiat lbaaqiya layii camaarna cali dhinaciisu ahay cali buu la safnay halkan marka waxaa ku caday dheheen qoladii cali kasoo horjeeday oo mucaawiya inay haayeen baqyi inuu ku jiray ayb laakin waxaa lagu jawaaba waxay tahay baqyi ha ku jiro hadii la rabo hala dhaho haddaan dhahna baqi baa ku jiray laakin dagaalku mawaajiba dagaalku markaas mashruuc mau noqona kownuhaa baqi uu ku jiray miyu dagaalku mashruuc ku noqona maya islaaxaa ka horeeyey islaax ma la sameeye waayo maya lama samayno saa darteed xadiidkan daliil uma noqonayo an ibni cumar waxaana fiicnaay dadkii ka istaagay maaailaax hadii aan la gelinba dagaalka wuxuu noqona marka dagaal maslaxada iyo mafsadadiisana maslaxadiisaa yarayd dabcan an ibni cumar maxaa yeele sanadkaas cali iyo mucaawiya diriirayo muslimiinta ma duulin gaalada loguma duulin ruqca islaam oo waasac noqotay ma jirin waxa weeyaan marka baynamaa markii mucaawiya xukunka uu gacantiisa soo wada galay waa sii siday islaamka saasay culamadu dhahan wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu lah sal l slam hal tadri ma garanaysa yabna umi cabdin ibn mascuudow ibn ummi cabdin ibn mascuud ahaa kayfa sidee kayfa sidii kayfa siduu aha xukmullah alle xukunkiisa fii man dhexdiisa ahaaday badaa booqay oo yani baqii sameeyey min hadihi ummati ummadan kamida qaala wuxu uri allah warasuulu aclam qaala wuxuu iri laa yujhazu lama dhamaystiro calaa jariixihaa kooda dhaawaca ah walaa yuqtalu lama dilo yani yaan la dilin asiiruhaa maxbuuskooda kan lasoo qafaalay walaa yulabu lagama dabataga haaribuhaa kan cararay kooda walaa yuqsamu fayuhaa faygeedana maalka laga qaatana lama qaybi rawahu bazaar alxaakim wasaxaxahu fawahima waa wahmiyey faina fii isnaadihi kawsar bna xakiim baa ku jira huwa matrukun weyaan waana sidaa usheegay wasaxa can caliyin cali laakin waxaa ka ansaxay wasaxa can caliyin buu ka ansaxay min duruqin duruq buu uga ansaxay naxwu kanoo kale ka ansaxay mawquufan isagoo mawquufa akhrajahu bn abi shayba alxaakim cali mawquuf calaa cali isagoo u ansaxay mawquufkaas xukunkiisa yaana culummadu ay ku tageen badankooda halkaan marka waxaa laga qaatay bukaada marka lala diriraayo in aan la dhamaystirin dhaawacooda maxbuuskooda la dilin laga daba tegin haakada laakiin culamada qaar baa waxay dhahayaan haddii kooda cararay la og yahay labaan u kala qaadaynaa midkooda cararay haddaan ognahay inuu dhufays intu meel dhufaysa ah inuu u cararay hadhowna rabo inuu kasoo dagaalamo waa laga daba tegaa markaas la dhaafi maayo so ma garani haddii laakiin la ogaa inuu firxaday oo cararay bimujarad yani cabsi iyo inuu yani dagaalkan ka baxo oo hubki intuu tuuro meel hadda dhufays iyo malja aan ka dhaweyno oo u cararay waa laiska dayna laga daba tegi hadba sidii waxaad kula dhaqmaysaa xaalkiisa uu yahay sidaasaana culimo badan ay ku tageen ibnulmunaasif alqurtubi sida uu soo guurinayo maxaa yeelay maslaxadii loo jideeyey ninkan in lala dirin baaba-aysaba ninku hadduu halkan kaaga cararo ood ogtahay inuu xaggaas inta taga haddana kasoo dirinayo haddaa iska dhaarto aduu halkaaga joogto haddana waa kusoo weeraraya waxayna marka xad yeelan maayo walaa yuqsamu say baa lama qaybinaya sababtoo ah murtadiin ma aha iyaga murtadiin ma aha laakin murtadiin haddii lala diriraayo qofka murtadkaa ah maalkiisa muslimiinta loo qaybiyaa hay maalkiisa wacan carfajata bni shurayxin samictu rasuul lahi sal lahu alayh wsm yaquul man ataakum qofkii idiin yimaado walxaal amrukum arinkiina jamiicun ou dhan yahay arintiini o dhan oo shacab iyo dawladiisa aad tihiin yuriidu doonaayo an yufariqa inuu kala geeyo jamaacatakum kulantiina faqtuluuhu dila akrajahu muslim kaas dila ninkii muslimiinta dawlad leh oo markaas shacab iyo dawlad kale ah inta u yimaado rabo inuu kala geeyo uu yiraa warkaaley aan jabhad samaysane dawladdan aan la dirirno kaas isaga dila maxaa yeele markaasay fududdaha keligiis w markaas ma fahamti laakiin hadda haduu yiraahdo haddii asaga la raaco waxaa imaanaysa in dadkii dawladdii la burburiyo jidadkii iyo dadkii iyo ummadii dhameyd ay dhibaatoota marka yaa laga yaaba ah, marka laga yeeli maayo maxaa yeele badanaa dadka jabhadeynayo maslaxa maslaxadooda unbay u jabhadeeyan mid madaxtinimo rabo mid rabo eh, mid madaxtinimo rabo iyo mid waxa rabo eh, maxay ahayd maal mid rabo marka in asaga la dilaa ka fudud sharcigu mar walbana mafsadada yar unba nafsadada yar iyo midda badan ta yara waxaa lagu riixaa midda badan hade dawlad aan tii aan soo sifayna baan ka hadlayna wabilahi tawfiiq sal la sal alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamadi waalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii buluq lmaraam min adilati alaxkaam lilimaam alxaafid ibni xajar alcasqalaaniyi raximah llah wuxuu yihi sheekhu baabu qitaali ljaani wa qatli lmurtadi baabu bayaani axkaami qitaali ljaani qofka xadgudbaayo oo qof kusoo xadgudbaayo la dagaalankiisa axkaamta ku saabsan ayuu u baabyahay iyo wa qatli lmurtadi murtadka dilkiisa axkaamta ku jirta ayuu u baab yahay ayb qitaalu aljani wuxuu ujeedaa ninka isaga xadgudbay oo qofkii kusoo xadgudbay sida uu isaga dhicin lahaa markaas iyo wixii axkaamtaas ku saabsan dagaalankaas iyo murtadka dilkiisa murtadka waxaa la yidhaha qofka islaamnimo kadib gaaloobay qofka islaamnimo kadib gaaloobay ayaa la yihahdaa naam ayb xukunkiisana sida xadiidka uu keeni doono in la dilo see marka loo dilaa axkaamta ku jirtae ka horeysa dilkaasi waa maxay waxyaabahaas buu halkan baabkan u baabyahay can cabdillaahi bni cumrin radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama nabiga waxa uu yihi man qutila qofkii la dilo duuna maalihi maalkiisa ka soke huwa shahiidun fahuwa isagu shahiidun weeyaan waa shahiid rawaahu abu daawuud wanasaa-iyu watirmidiyu wasaxaxahu xadiidkan waa xadiid saxeixa waxaana laga qaadanayaa qofka maalkiisa haddii lagu soo weeraro iyo naftiisa iyo ehelkiisaba ee marka uu dagaalamo ee uu dhinto wuxuu ku dhintay marka dhimasho laga raaliyahay nacam hadduu isagu wax dilana markaas waxa uu dilay loo qarsan maayo haddaanu tacaddi ku jirin ayb laakiin marka qofka uu maalkiisa haddii lagu dilo ka soke uu shahiid noqonayo waa haddaan fasaad ka tiro badan aanu ka ratibmaynin sida aan shalayba sheegnay ayb haddii fasaad ka badan uu ka ratibmaayo maalka difaacidiisa oo naf iyo maal fara badan oo kii la difaacayaba ka badan haddii marka uu dhibaateynayo markaas awsaaci sida uu yiri iyo keyrkiis in laga joogo markaas oo dagaalka noocaas oo kale ah xarbi fitno ayuu isku bedelaa marka uu leeyahay fahuwa shahiidunna shahiid bimacnaa waxaa weeyaan xagga shahiidulmacraka ninkii dagaalka gaalada goobtii dagaalka gaalada ku dhintay lamid noqon maayo yani midkan waana la dhaqaa waana la la kafanaa waa lagu tukanaa shahiid oo xagga ajarka ah marka shahiid oo xagga ajarka weeyaan ayb wacan cimrana bni xusaynin radia allahu canhuma qaal qaatala yacla bnu umaya yacla bnu umaya ayaa waxau la diriray rajulan nin yacla bnu murayana waa deeraa ninkaan nacam waxau la diriray nin facadda axaduhumaa midkood ayaa qaniinay saaxibahu saaxibkiisa kale fanazaca markaa wuu ka siibay qaniiyatahu iligiisii ayuu ka siibay mid baa la qaniinay kii la qaniinay marka gacantiiba udhufsaday ama meeshii laga qaniinay ayuu dhufsaday kiibaa iligii ka dhacay marka ayb taas weyn marka facada axaduhumaa wuxuu qaniinay saaxibahu fanazaca wuu siibay saniyatahu iligiisa hore ayuu riday fakhtasamaa ila nabiyi sala allahu alayh ali wasalama nebigay marka u doodeen oy u dood tageen faqaala waxa uu yihi ayacadu ma qaniinayo axadukum midkiin akhaahu walaalkiis kamaa sida yacadu lfaxlu awrka sida wax u qaniinayo oo kale faxli hadda awrkaa loo jeedayo wax walba labkooda ayaa faxli leeraa oo laakiin hadda halkaan awrka unbau noqonaa midkiin ma waxuu u qaniinayaa walaalkiis sida awrka oo kale yani waa ku inkira arrintaa iyadaa laa diyata lahu wax diya ma laha sababtaa ninkaanu naftiisoo difaacayo markii la qaniine ayuu gacanta dhufsaday ama meeshii qaniyada lagu dhigay ayuu ka jiitay jiidmadaasa marka kana iligiis oo kusoo dhacay marka ninkan maadaama ou difaac uu ku jiray wax diia lagama rabo marka sharcigu kama rabo muttafaqun calayhi walafdu limuslim culamada laakiin waxay dhahaan si kale isaga fuji karta hadday jirto oo ka sahlan waa inaad sidaas marto haddii aadan marin marka iyadoo ay kuu sahlan tahay si fudud oo isaga fujin karto iyadooy kuu sahlan tahay haddaad midda adag inta qaadato iligii or sidaa uga dhaco waa lagaa rabaa markaas iligaas inaad magto ayb wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala abulqaasimi sala allahu alayh ali wasalama nebiga waxa uu yihi abulqaasim nebiga kunyadiisa ay ahayde low ana mra'an qof haddii ialaca calayka oo ku fiiriyo adiga oo baqbaqa iyo uu kaa fiiriyo albaabka baqbaqaysa bigayri idnin idin la-aan adoon u idmin adoon soo gal dhihin hadduu albaabka iyo meelo kaa fiirfeeriyo fa xadaftahu aada ku tuurto markaas bixasaatin qururax aad ku tuurto dhagax yar fafaqa'ta caynahu ishiisa aada fujiso marka ood isha ka bajiso lam yakun calayka junaaxan wax dembiya korkaada ma ahaanin sababtoo ah asaga gurideeda kusoo xadgudbo muttafaqun calayhi xadiidka bukhaariiyo muslim ayaa soo saaray weliba mar kale nebiga oo madaxiisa ku xoganayo maxaar kuxoganayo ku xoganayo bir yar oo af leh ayuu marka madaxa xoogaa ku xog xogayay markaasaa wuxuu arkay nin marka dulduleelka ka fiirinaayo markaasuu nebiga wuxuu damcay inuu marka isha u uga mudo taasna marka tanay lamid tahay mar haddii nebigu damcay de qalada ma ahan markaas nacam hadday dhacdo marka sidaas Eh, qofku marka wax diya ma yeelan wax diyo ah yeelan maayo ayb oo qofka marka waxa guriga loo soo gargaraacayo oo istidaanka iyo idinka loo weydiisanayo waa in aragiisa uu ka xifdiyo waxa guriga ku dhex jiro waa inuu ka xifdiyo dow marka aragiisa oo hormariyo ee kadib uu yirayo albaabka gargaraaca khalad waay in badan oo dadka soomaalidana saasay sameeyeen albaabkiina waa garaaca hoosna waa fiirinayaan marka waxa aada albaabka u garaacaysaaba waxay tahay in adiga lagaa asturmo oo ishaada aysa xun ku dhicin nacam hadaad laakiin ishaadi ay ka horeyso istidaankii hada waxa waxaa waa khalad ayb muttafaqun calayhi wa fii lafdin liaxmeda wanasaa-iyi usugnaaday saxaaba bnu xibbaanana uu saxiix yeelay falaa diyata lahu wax diyaa uma sugnaanin walaa qisaasa qisaasna uma sugnaanin ayb waana xadiis saxiix wacan can ilbaraa bni caazibin radia allahu canhuma qaal qadaa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama nebiga waxa uu xukumay ana xifda alxawaaidi deeraha deydkooda ilaalintiisa binnahaari maalintii la ilaaliyo calaa ahliha dadka iskale korkooda ayay ahaatay wa ana xifda almaashiyati xoolaha ilaalinteedana bileyli habeenkii calaa ahliha dadka iskale bay korkooda ahaatay wa ana calaa ahli lmaashiyati xoolaha dadka iskale korkooda waxaa ah maa asaabad waxay asiibto maashiyatuhum xoolahooda bileyli habeenkii rawaahu axmedu walarbacatu ila tirmidiya wasaxahu ibnu xibbaana wa fii isnaadihi ikhtilaafun isnaadkiisa khilaaf baa ku jira buu yidhi laakiin xadiisku waxaa weeyaan sanad saxiixa oo mawsuula buu ku yimid waana xadiis saxiix ah waxaana laga qaadanayaa dadka beeraha leh iyo dadka xoolaha leh sida loo dhexdhexaadinayo maxaa yeele badanaa waa isku dhib qabaan dadka xoolaha dhaqdo iyo dadka beeraha leh xoolihii beerdadow bay gelahay markaasay cunahay sidee la yeelaa marka sharcigu wuxuu sameeyey maalintii maalinta dadka beerta iska leh waa inay beertooda ilaashadaan iyagaa laga rabaa ayb habeenkiina dadka xoolaha leh yaa laga rabaa inay xoolahooda xirtaan oo ay ilaashadaan idan marka hadday xooluhu ay galaan beer xilli maalin ah waxaa weeyaan wax laga danwax laga magdhabaayo ma jirto habeen hadday beertu daaqdo habeen hadday xooluhu ay beerta daaqaan dadka xoolaha le waxaa laga rabaa magdhow ayaa laga rabaa marka maalintiina beeraha dadkooda inay ilaashadaan habeenkiina xoolaha dadka iskale xoolooda inay ilaashadaan ayb saasuu sharcigu marka ku kala xadeeyey haddii iyadu ay imaado tacadi dheeraada masalan nin baa wuxuu sameeyey si kas ah ayuu xoolihii beerta usoo geliyey maalin iyado ah soo ujeedo ayo kas ayuu beertii kusoo eriyey xoolihii markaasoo kale magdhow waa laga qaada leana maxaa yeelay waxaa ku jira ziyaadatu tacadina ayb wacan mucaadi bni jabalin radia allahu canhu fii rajulin wuxuu ka wariyey fii rajulin eh fii shani rajulin nin shanigiis ninkaasu aslama islaamay nin soo islaamay uma markaa dabadeed tahawada yahuudoobay qisadaas mucaad waxa uu yidhi laa ajlisu anigu fariisan maayo xataa yuqtala ilaa ninkaan laga dilo qadaa ullahi warasuulihi haadaa kan qadaa ullahi alle qadihiisa u waaye iyo warasuulihi rasuulka alle xukunkiisa waaye fa umira bihi ninkii waa la amray fa qutila waa la dilay ninkii murtadka ahaa muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa xadiiska soo saareen wa fii riwaayatin liabi daawuuda wa kaana wuxuu ahaa qad istutiiba wa kaana wuxuu ahaa qad istutiiba mid laga tawbad dalbay qabla daalika dilkaas ka hor intaan la dilin ka hor yaa waxaa la yihi warniyo tawba keen islaamkaagii kusoo laaba waa diiday markaasaa la dilay ayb kan dambe aan akrino axkaamta markaas aan ka hadlayna wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama man badala diinahu diinkiisa qofkii bedelo faqtuluuhu dila rawahu lbukhaariy bukhaari baa weriyey ayb wacan ibni cabaasin ana acmaa nin indhoole ah kaanat lahu ummu waladin ummu walad ayuu lahaa ummu walad waxaa layihaha nin indhoole ah yaa waxaa jirtay naag isaga naag isaga addoon u ahayd oo ilmo u dhashay ummu walad addoonta adiga ilmaha qofka addoonta ninkii iska lahaay ilmo u dhasho ayaa ummu walad la dhahaa marka nin indhoole ah oo addoon ou ilmo ka dhalay lahaa wataqacu fiihi naam kaana acmaa kaanat lahu umu waladin bow lahaa taas oo tashtumu nabiya sala allahu alayh ali wasalama nabiga cay jirtay adoontaas nabigay cay jirtay wataqacu fiihi waa ku dhici jirtay nabiga cirdigiisay ku dhici jirtay fayanhaahaa ninkii iyada iska lahaa sayidkeeda oo indhoolaha wuu ka celin jiray falaa tantahi ma ka reebtoomi jirin falamaa kaana daata laylatin habeen markii uu ahaa akhadalmicwala garweyn ayuu qaatay fajacalahu wuxuu yeelay fii batnihaa caloosheedu yeelay garweyn buu intou qaatay iyo caloosha caloosheeda uu saaray watakaa calayha waa ku cuskaday marka nacam faqatalaha waa dilay fabalaga dalika nabiya sala allahu alayh ali wasalam arrintaa ayaa nabiga gaartay faqaala wuxuu yidhi alashhaduu kamarkaati ahaada ana damaha dhiiggeeda hadarun inuu yahay midaan laysku qabsanin dhiiggeeda waa dhiig aan laysku qabsanaynin kaa ogaada rawaahu abu daud abu daauud baa weriy waruwaatuhu iqaatun xadiidkana xadiid saxiixa saddexdan xadiidba waxaad moodaa xadiidka dambe naagtaan nebiga cay jirtay inay ahayd awel naag muslima ah oo cayda nebiga ay caysay murtadad ku noqotay cayla baabka uu dhex geliyay marka la fiiriyo ee ibnu xajar ayb saddexdan xadii marka murtadka axkaamtiisa ninka ridoobo sidee baa la yeelayaa waxaa la yeelaya marka ninka ridoobo in la dilo xukuumadda markaas jirto ee sharciga ku dhaqmayso waxaa laga rabaa inay dilaan xuquuq male murtad nacam hay-aadkan marka murtadka xuquuqda u samaynayo oo ayagu dhahayo qofku diintiisa xora u yahay hallaal waxuu doono samay karaa hadhowna haduu doono diintiisa waa bedeli karaa hadhowna ku dhahaayo laa ikraha fi diini baana u daliil ah laa ikraha fi diini macnaheed macnaheedu waxaa weyaan gaal asli ah oo jizyadiisii dhiibaayo ama adiga aada heshiis la gashay inaad tiraa waa ku dila haddii kale islaam taas ma jirta gaalka hadduu jizyadii dhiibaayo saa lagula heshiiyo ilaa ilaa soomus soo islaam laguma dilaayo macnaha laa ikraha fi diini saas waa ah. laakiin ninkii diinta inta soo galay ka laabtay man badala diinahu faqtuluhu baa u taas ayb taas marka in sharcigu aanu ku jirin marka mabaadidan marka eh, dimuqraadiyada iyo mabaadi baatila inay tahay oo maxaa yeelay dadku diintooda xor u yihiin ay kuleeyihiin waxayna ujeedaan iyagu markaas ninka diintiis inuu bedeli karo eh, sidiisaasna inuu ku nabad galo inay tahay oo xornimadaa laga qaaday iyo waa la dilay ayay kuleeyihiin ayb inta marka iyadu gaalada dadyagan eh, gaalada ah waxaa dhacaysa ninku isagoo gaal ahay kirishtaan ahaa waa muslima magac weyn u lahaa jago weyn matalan oo sharikaadka ama dawladda oo u ahaayo min yoom oo muslimo shaqadii waa laga eryaa nin faqiir u noqona haddii xuquuq diin ay jirto ninkaas maa shaqadiisa loo daayo diinkiisa xora u yahay maa faraa looga qaado ayagu ma ku dhaqmayaan marka kii mar allaale markau muslimo waxaa weeyaan jagadiisi iyo shaqadiisi iyo waaweynay ayb ma rabnay leeyihin nin noocaas inuu shaqadan uu haayo ama jagadan inuu noo haayo ayb baynamaa nin aan mujtamaca wuxuu ka yahay jirin oo muslim ahaan jiray mar allaale markuu ridoobo waxaa weeyaan mar allaale marku ridoobo waxaad arkaysaa kor in loo qaadayo in kor loo qaadayo oo meel uusan gaarsiisnayn xataa wacyigiisa iyo aqoontiisa iyo dadnimadiisa meelaysan gaarin ayaa la geyna waa ogtihiin naagti soomaalida ahayd meesha ay gaarsiiyeen gaalada waa qof sagaashan iyo labadii qaxooti noqday sagaashan iyo labadii oo dhow qof qaxooti wadan isagu yimid qaxooti ka noqday inuu baarlamaan heer baarlamaan uu gaaro ma sahlana waxa intaas gaarsiiyey waxaa weeyaan nebiga ay caayeyso islaamka ay caayinaysa marka waxaa weyaan gaalada agteeda darajada waxaa laysugu talaa diinta caayadeeda kuwa badanna marka idaacaad badanna waxaasay dacaayad u ay leeyihiin waa qofkii ugu horreeyey oo soomaali oo heerkaas gaaro yurub heerkaas ka dhex gaaro ujeedadooda marka waa maxay kuwo kale inay sameeyaanay rabaan oo ay iyaguna ridoobaan nebiga caayaan si jagadaas ay u helaan marka waa dacwo waay ogo idaacadaan wax ka soconayo dacwo waay dacwo dacwo ila riddati ayb maana kaasoo kale in ummadda loo caayay ahayd haddii laakin la yiraa inkastoo waxaa samaysay laakiin qof heer gaaray waay qof ugu horreeya soomaaliya heer gaara waay macnaheed dadka kalena noqda waay sidaas ayb taas markaa intaas uga baxo murtadku marka yaa murtad a ah marka murtad waxaa la yihaha qof awal muslim ahaa oo diintiisa ka baxo sida diinta looga baxaa siyaabo badan baa looga baxaa waxaa looga baxaa shaki inuu adiga kusoo galo oo diinta ka shakiso waxaa looga baxa inaad diintii hogaansankeeda inaad diidid oo aad tira annaga waxaan u hogaansami mayno diin islaamna nalaguma xukumaayo mana rabno inaad ibaa iyo qabuul qabuulka in lagaa waayo inaad diidmo la timaado ood sharcigiiba diidaba aslanba inaad diintii nacdo inaad diintii nacdo buqdiga diinta kufriga waa ogaada ma dhici karta qof inuu diinta rumaysan yahay iyadana uo ugu nacay badan yahay walidalika calaamaat lmunaafiqiin waxaa kamida ah, eh, ibnu katiir uu yiri inay jecel yihiin dawlada islaamka inay zuusho min calaamaati lmunaafiqiin munaafiqiinta weliba nifaaqa weyn oo diinta looga baxo oo gaalnimada ah calaamad calaamad u ah qofku inuu naco in dawlada inuu jeclaado dawladda islaamka inay zuusho nin allaala ninkii dawlad islaam inay zuusho jecel ama dhulka markay ka dhalataba cabso eh, naxaayo oo isagu dhan yani ciil iyo xumaan iyo bugdi islaamka oo u qaba darteed nacaayo dhulka korkiisa in diin islaam laga oogo kaas waxaa weeyaan walow aqara bishahaadatayni kun jeer laa ilaha illa allah muxamadun rasuulullah dhaho waxaa wey ninkaas waa muslim ma aha waa murtad hadduu awal muslim aha waa murtad haddaan awalba muslim aanu ahaynna hada oo gaal ou ahayna sida madaxweyneyaalka gaalada iyo isagoo waa kaafir asli awalba waxaana u daliila qawluhu tacaala uu yiri aladiina yatarabasuuna bikum fain kaana lakum fatxun min allahi qaluu alam nakun macakum wain kaana lilkafiriina nasiibun qaluu alam nastaxwid calaykum wanamnackum min almuminiin haddii idinka fatxi aada heshaan waxaa munaafiqiintu aladiina yatarabasuuna bikum idinkay idin koranayaan waxay idinla sugayaan baaba iyo dhibaato iyo shiddo iyo imtixaanay idinla sugayaan meesha marka ibnu kaiir uu yiri munaafiqiintu muslimiintay la sugtaan dhibaato muslima meeshaas ku jabay farxaday fain kaana lakum fatxun min allah qaaluu alam nakun macakum haddaad guul iyo xeshaanna nasri ilaah idin siiyana waxay leeyiin anagoo idinla jirna kistaana na wain kaana lilkaafiriina nasiibun gaalada hadday nasiib helaanna markaas qaaluu alam nastaxwid calaykum wanamnakum min almuminiin guushaan aa gaartiin annagaa idin keennay so annaga sabab uma ahayn annagaa idinka celi jirnay ay leeyihiin gaaladii marka saas wax uga qaata annagaa intaan idin dhabar jebinay annagaa idin jaajuusnay marka waxaas oo dhan waxaa ridadu hadda haddii xilligii rasuulka nifaaqa akbarka oo xilligii nebigoo nool uu jiray famaa baaluka maanta marka oo gaaladii awoodda ay gacanta uga jirto waxaa weyaan aad ba u tiro badan yahay laa shaka nacam qof qof inkiri karaana ma jiro arrintaas iyadaa marka eh, waxaa kaloo kamid a ah qofki inuu shakiyo diinti ka shakiyo eh, bukdi inuu la yimaado eh, uma ilaa dalika ayb haddii marka qofka uu ridoobo laba mas'alo oo ridada ku saabsanba meeshaan waa uga hadlaynaa labada mas'ale waxay tahay mas'alada koowaad murtadka ninka hadduu ridoobo oo diinta uu ka baxo isla markiiba hore maa laga dilaa asagoon tawba la weydiinin mase tawbo keenaa laleeyahay culamada saddex qowl ayay isugu khilaafeen jumhuurta culamada waxay u badan yihiin tawba in la weydiiyo oo la yidhaha war ilaahay ka cabsay soo laaba diintaadii usoo laaba hadduu tawba keeno dilkii waa laga daynaya marka laakiin riddada noocaas waa riddadee oo dilka laga daynayo culamada riddada labay u kala qaydiyaan riddatun mujarada wa riddatun hayru mujarada riddo oo mujarad ah iyo riddo oon mujarad aan ahayn ariddat lmujarada waxaa loo jeedaa riddada ka dharla cayda nabiga caleyhi salaatu wasalaam waa gaalow noqday wou ridoobay laakiin nebiga ma caynin waa riddo caadi ah waa dhibataas waana midaas midda qofka la dhahaayo war ilaahay usoo laabo tawba keen hadduu tawba keenana dilka waa laga dhaafaa markaas soo ma garanin ama hadday ridadiisu tahay nebiga inuu caayey hadduu tawba keeno dilka ma laga dhaafayo laaziman in la dilo waa nabiga caay aleyh salaatu wasalaam so makas ridana marka labadaas uqaybsantaa ogow qofka hadduu nabiga caayo caayadaas ha noqoto sarbeeb ama ha noqoto caay oo sariix ah ha noqoto caay sariixan cayna waa wixii caay iyo waxaan caay ahayn da ummadda curfigooday ku taqaanaa adiga waa taqaanaa qof inuu ku caayay inuusan ku caynin ayb maa in indhaha faraa layska geliyo oo la yiraahdo maya tan caay ma ahayn la yirahdo ayb dad waxaan aragnay nebiga cayd u sarbeeday bal sarbeed aanba ahaynba xataa cayd u tasriixiy ayb maca daalika dadka qaar ay u doodayaan ay kuleeyihin maya cay ma ahayn taas waxaas cay ma aha ayaga haddii la dhahana waa ka xanaaqaya waxaas oo kale marka ridada hadii eh, qofku marka uu tawba keeno murtadka in tawba la weydiiyo hadduu tawba keenana in haddownan nebiga caayin cayda nebiga haddaysan ahayn in markaas dilkana laga dhaafayo hadday laakiin cayada nebiga tahay yuqtal tawbadiisana waa anface aakhire anface soo ma garani ayb jumhuurulculamaa saasay qabaan in istitaaba la weydiina waana qowlka cumar iyo cuhmaan iyo cali ay ku tageen cadaa iyo nakaci ay qabaan imaamu malik iyo shaafici iyo eh, axmed iyo thawri iyo eh, eh, iyo awsaaci iyo isxaaq ay qabaan ayb culamadan marka tawbadiisa haddana waxaa la yidhi muddo miyaa muddo maa jirto oo la sugaayo miyaa jirto imaamu shaafici laba qowl buu leeyahay qowl waxau leeyahay mar allaala markii la war diinta usoo laabo hadduu diido isla markiibaa la dila meesha bartaasaa lagu dilaa buu le qowl kalena oo imaamu shaafici uu leeyahay axmedna uu qabo iyo isxaaq iyo aimo badan ay qabaan qowlkaas aana raajix ahe cumarna laga wariyey saddex maalmood in la sugo waa la xabisaa mar waxaa laleeyahay diinta islaamka usoo laabo hadduu saddex maalmood usoo laabo oo kusoo laaban waayo waa la khaarijina marka la khaarijiya xaggee lagu duugaa marka qabuur muslimiin lama dhex keena qabuur islaam muslimiin laguma dhex duuga meel cidlaa laysaga meel cidlaa laysaga god inta loo qodaa dugaagaa laga asturaa bas laakiin qabuura maqaabir muslim lagu duugi maayo muslimiinta maqaabirtooda ixtiraamay leeyihi waagi dawladda annaga waxaan aragnay dad murtadiin ah oo qabuurahan jenaraal daa-uud lagu duubayo ay ninkii la dhihi jiray eh, eh, ninkii zam mid zambiya safiirka ahaa jiray oo murtad ahaa kirishtaan ahaa magaciisa michael la dhihi jiray ayaa ayaa waxay keeneen halkan kaniisadaanay geliyey waxaas markama ma dawlada markaasi haddana waxay sameeyeen qabuurihii jenaraal daa-uud ay ku duugan halkaan sidee marka nin murtada dad muslimiina loogu dhex duugan lama raba saasa nin murtad jaga loogu dhiibaan ummad ummad dhan oo muslimiin wakiil ka yahaa lagu leeya soo ummad muslimiin wakiil uga noqona waaxid murtada ayb qowlka labaad ee masaladan ku jira waxaa weeyaan waa qowl ay qabaan bacdi alculamaa oo daawuus iyo cubayd ibnu cumayr ay qabaan waaye ibnu xasbin ou taageero murtadka inaan wax la siinin wax tawba la weydiina ma mar allaale marku ridoobo horaa laga dila soo laaba iyo soo laabanin midna la dhihi maayo waxau man bedela diinahu faqtuluuhu waa la idlaaqay iyo xadiidkan qisadan mucaad laakiin qisada mucaad riwaayaadkeeda qaar ayaa waxay kusoo arooreen wa kaana qad istutiiba calayhi tawbaa la weydiistay marka xadiidka mucaad ibnu xasmi daliil u noqon maayo bal daliilun calayhi waay maxaa yeele tawbaa la weydiiyey soo jeedin ayib masala qowlka saddexaad waxa weya gaalada lakala far murtadkii baa lakala farqina oo waxay leeyihiin hadduu awal gaal ahaan jiray ou soo islaamay uma ou gaalnimadii ku laabtay tawbaa la weydiina markaas hadduu muslim ahaa jiro islaamnimada ku dhashayna ou ridoobena wax tawba la weydiin maayo tafriqadaasna wax daliila ma aha cadaa ayaa iyadana qowlkaas laga xikaayooda oo laga sheegay kas ayb ibnu xajar marka fiiri wa kaana qad istutiiba qabla dalika riwaayadan meesha wuxuu u keensaday in istitaabadu inay jirto murtadka tawba in la weydiinayo inay jirto inta u keenay riwaayadan ayb xadiidka kale man badala diinahu faqtuluuhu iyo kan ku xigo mas'ala iyana isna ku salaysan mas'aladaas waxa ay tahay qofka ridoobay naag haddii uu yahay ka waran naag hadday tahay dadka qofka ridoobay ma la dilayaa iyada naagta marka culamadu qawlkooda isku khilaafeen jumhuurta waxay qabaan waa la dilaa naagba hataa ha ahaato maxaa yeel xadiidka nebiga wuxuu ahaa man badala diinahu man manna waxaa weeyaan waa ismu mawsuul oo mushtarak ah waay oo eh, muanaf iyo mudakar kulli waa iyo jamac iyo iyo mufrad iyo musana kulli waa wadaaga ma ogtahay marka maadaama man la yidhi axad de naagtuna man man waa soo gelaysa iyada laftirkeeda marka hadday naagtaa laftirkeeda waa la dilaya iyo qisada ka dambayso haddii aan dhahno naagtan muslimay ahaan jirtay cayda nebigay ku ridowday haddaan dhahno waxaa laga yaabaa inaysan awalba muslim ahayd oo dhimmi ay ahayd masaladaas u fiirsada marka masaladaas u fiirsada nacam hadday dimiyad ahayd haweentan hadday dimi ahayd oo ay yani awalba gaal muslimiinta ku hoos nool ay ahayd waxaa weeyaan mas'alaa kasoo baxaysa meeshaas masaladaasna waxay tahay gaal dimi ah hadduu nebiga caayo yuqtal isna in la dila soo ma garanin masalada marka jumhuurta abu xaniifa ku khilaafayo abu xaniifa wuxuu leeyahay axadka nebiga caayna hadduu gaal yahay oo dimi ah muslimiinta ku hoos la dili maayo leeyahay sababto a kufriga oo ku jiraaba ka weyn ku leeyahay wa hada ala waa ala sababta waxaa weeyaan gaalnimadiisa isay ku khaas tahay laakiin nebiga caayadiisa muslimkay dhib ku tahay heshiiskana looma siinin inuu muslimka dhibo looma siinin suma ma jeedi nacam dalika ilahay wuxuu yidhi wainakasuu aymaanahum min bacdi cahdihim wadacanuu fii diinikum faqatiluu aimata alkufri inahum laa aymaana lahum lacalahum yantahuun naam faqatiluu aimata alkufri gaalada aimadooda dila maxay aimo ku noqdeen wadacanuu fii diinikum durista ay diinta duraayaanay aimat lkufri ku noqdeen lidalika marka la dhaafi maayo eh, ayb nabiga caleyhi salaatu wasalaamna ma dhaafi jirin dadka asaga caayo eh, shicir iyo gabay iyo ku hujuumo nin inaag waxuu doona ha noqdo gaaladii nabiga hujuumi jirtay kuwii isaga la dagaalami jiray oo aan cay jirin waa iska daayay nabiga idhabuu fa antum dulaqaa ayuu yidhi kuwii laakiin cay jiray waa dilay rasuulka wuxuu amre in la dilo sababta waxaa weyaan dilku eh, eh, caydu kufrigii iyo ziyaado waay cayda nabiga la caayaayo waa kufri iyo ziyaado sheikh islaam kitaabkiisa asaarim masnuun calaa shatim rasuul sida uu kuleeyahay marka haddii haweentaan aan ka dhigno inay muslim ahayd ay ku ridowday marka cayda nebigana mas'alada iyagana ku salaysmaysa waxay tahay naag in la dili karo hadday ridowday abu xaniifa jumhuurta ku khilaafsan yahay oo wuxuu leeya naag la dili maayo sababta waa maxay wuxuu kuleeyahay naag hadday dagaal gasho xataa inaan haday yani eh, nebigu waa tii u inkiray markii u arkay isoo eh, ghazawaadkiisa iyo duulaamadiisa mid kamida ku jiro naag meyd ayuu arkay markaasuu yidhi maa kaanat haadihi lituqaatil war midaani ma diriraynin maxaa loo dilay waa reebay marka nebiga naagaha in la dilo ha yeeshee naagaha in la dilo ha reebee xukunkan cayda iyo xukunka gaalnimada waa kuwa kala duwan yihiin marka iyad kusoo aroora eh, nusuusaa kusoo aroortay ayb naagta yaa la dilin laleeyahayna de waa naagta xarbiyada ah oo aan dagaalka ku jirin waa gaal xarbi a ah waaye heshiis muslimiinta eh, kulama jiraan maca daalika dagaalna kuma jirto ma la dilaayo midaas oo kale ayb marka hadday dagaal gashay kawaran naagta waa la dilaa markaas naam sharci saas waa hadday soo dagaalanta waa la dilaya kuwaan hadda maraykanka oo kale naam oo qoryaha wato militariga ku jira la dhaafi maayo maxaa yeele iyadaa nin iska dhigtay ma la dhaafayo marka waxaa wey haddaysan laakiin dagaalamaynin mujarad naag tahay la dili maayo hadday nebiga caaysa laakiin waa la dilaa sababtoo ah kufrigeedii waxba u weheliyo oo dilka keena waa cayda nacam marka abu xaniifa kufrigiiba isaga ku gaabsana laakiin cayda waa xugun zaa'ida ida w ayb jumhuurtu marka saasay qabaan ee qowl kalaa jiro naaga hadday ridoon hal adoonsana dhaha ladili ma halaska adoonsana qawlkaas marka labadan qowlo kan abuu xaniifa midka dambe waa laga raajixsan yahay in haween hadday ridoodana la dilaayo taasa raajixa waxaa dhima ninka murtadkaa maalkiisa see la yeela ninkii ridoobo maalkiisa maxaa lagu sameynaa muse fay ayuu noqonaa fay waa qawluhu tacaala maa afaa allahu calaa rasuulihi min ahli lquraa falilaahi walirasuuli walidilqurba walyataama walmasaakiin ibni sabiil kay laa yakuuna duulatan bayna agniyaai minkum muslimiintaasaa loo qaybina murtad maal ma yeelan karo ma yeelan karo muslimiinta maalkiisa loo qaybinayo ayb axkaamta marka murtadka inahaasaa ugu badan ayb hadda muslimiinta ridada ugu badan xaggee uga timaadaa marka waxaa uga imaanaya in badan jahliba ku sugnaadeen oo iyagu jahli ah loogu cudur daaro kuwo badan oo cilmaaniyiin ah ayaan jahli loogu cudur daarayno diinteeda adiga kaa badiya xataa maca dalika nidaam cilmaani a rabo oo diin wax lagu xakumo kasoo horjeedo kuwaasoo kale marka ninkii yani nidaam aan ahayn nidaamka islaamka yaa u suubada in loo taxaakumo ninka ictiqaadiyo kaas waxaa weeyaan waa kufrina ridada ugu badanna halkaasi ka jirta beryahan dambe kitaabu xuduudi xuduudi waxaa kaloo laga qaadana xadiidkan hadda ee dambe in ninka sayidka ah addoonkiisa inuu ku oogi karo xuduudda yaa laga qaadana dadku waa addoon iyo axraar ninka xor xor haduu yahay imaamka ku oogaya xuduudda imaamka ama naaibkiisa madaxweynaha ama maxkamada maxkamadaha ninka u dhiigto yaa xuduudda ku oogayo ama wixii markaas awood leh mujtamaca meel deganna ay heshiis ku yihiin wixii awood leh xuduudda inay fuliyaan mujtamaca degan meeshaasna waxgaradkiisa ahlulxalli walcaqdigiisa ay talada u dhiibteen sidii markaas ayagaa sidii dawlad markaas u dhaqmayo shawkani sayluljaraarka wuxuu leeyahay amarka xuduudda in la ooga ah waa amar caamuu leeyahay imaamkii haddii la helo khayr haddii imaamkii la waayo marka ciddii markaas awood u leh fitnana aysan ka dhalanaynin isla markaasna ahlulxalligii ay heshiis ku yihiin kuwaasaa ogaay marka waxaa weya hadii imaamkii culummada u xil saartana de imaamkiibaa markaas joogo haddaanay jooginna markaas de dadka marka ahlulxalli walcaqdiga ayaa masaalixda dawladda dadka u qabanaya haddaana fasaad ka imaanaynin hadii fasaad imaanayan ad waxaa wey xuduudda awalba in fasaad fasaadka lagu yareeya loogu talagale waxaan ujeedaa waxyaabahan waa ka ayb inkastoo mas'alada nebiga caydiisa ku saabsan ay ka duwanaan karta oo nin allaale ninkii jidka ku arko oo qoorta u dheeray kara maa ninkii nebiga caaya caleyhi salaatu wasalaam yani arrintaa iyadaa aysan fogeyn lamid maaha arrimaha kale sababto waxaa ah weeyaan eh, eh, ninkii eh, maxamed ibnu maslama qiso oo ibnu taymiya kitaabkiisa saarimulmasluulka uu ku sheego waxaa dhacday nin inuu maxamed ibnu maslama iyo mucaawiya meel ay wada joogaan ayaa nin wuxuu ku yidhi eh, kacb ibnul ashraf yahuudigii la dhihi jiray dhagaraa lagu dilay dhagar si khayaano ah loo dila khayaano adri adri iyo dhagaraa lagu dilay buu yii markaasuu maxamed ibnu maslama wuxuu yidhi eh, mucaawiya uu ku yidhi ninkan wax ka qabo nebigo caayaye nebiga ayuu dhagar iyo khiyaano oo u nisbeeyey ninkaan hala dilooyin marka mucaawiyana uma uunan arkin arrintaas saasoo kale marka wuxuu yidhi aniga adiga saqaf nama kulminayo yii haddaan ninkaan la dilaynin waa iska tegay maxamed ibnu maslama madiina ku laabtay ninkii marka wuxuu ahaa eh, maxamed ibnu maslama waxuu ballan qaaday ninkaas inuu dilo marka hadduu meel ku qabto meel cidlaha hadduu ku helo inuu dilo ounan dhaafin iyou ku talagalay ninkaas marka wuxuu ahaa hadduu maqlo maanta beledka maxamed ibnu maslama soo baxay gurigiis waa ka soo baxo beledkau ku jiraa waa dhuuma jira ninka yaguna ku arkin oo ku dilin buu isdhihi jiray marka waxaa weyaan de kaasu faa-iida male xukuumada daysan hadda jirin meelaha aysa xukuumada ay ka jirinna waxaa weya nin nebiga caayo in muslimiinta dhib weyn oo gaarsiina qofkii iimaan le waa ka danqana ma u adkaysan kara rasuulka caydiisa caleyhi salaatu wasalaam kaasu markaa ninkii ummadda uga raaxeeya waa u faa-iideeyey ummadda ee xadiidka marka macnihiisu maa lagamana qaadan karo qof walbaa inuu xuduudda iska iska oogi karo maxaa yeele haddii qof walba ha oogan la yiraa xuduudda mafasid badan baa imaan karta